بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فتح له للصدر فعل قد بني لنائب عن فاعل ضم النمي ما قبل آخر المضي قد كسروا وفتح ما سواه أيضا لفا ثلاثي أعل عينا رووا إشماما أو كسرا وضما قد حكوا وخفت إن بنيت للمفعول فضم خاءه بلا غفول وإن بنيتها لفاعل فلا تضم فاكسر خاءه وقس علاه wain banaytahaa lifaacilin falaa taduma fagsir khaa'ahu waqis culaa taalin litaama ziidatin kalawali taalin lihaani hamzatin kalawali wamaa lifaa'i naxwi baaca qad habat lihaaliث ikhtaara washibhin qad habat أمر بصيغة لذي خطاب أقسامه أتت بلا نقاب أمر رباعي بهمز القاطع أفعل كذا رووا بغير منع وما سواه كمضارع جزم واختزل الأول منه يا فهم in kaana aanihi bisaknin multabis bixamsi waslin silhuyaada fakhtabis dam lahu in haaliث اlficliyu dam wmaa siwaa dalika kasruhu xatam kasrun mushamu dami ya akhi qubil fii mili ugzi faclam ana wabtahil wshad xadfu mur wakud wakul fashaa wamurkadaa cindahm qad injalaa wnaadiru itmaamu khud wakul khudaa hada aladii anfusuhu mila shadaa amrun lidii haybatin aw takalumin bilaaminin kasar fadaa kalcaalami أمر لذي غيبة أو تكلم بلام انكسر فذاك العالم بسم الله الرحمن الرحيم لصدر فعل قد بني لنائب عن فاعل ضم النمية wuxuu inoo sheegayaa ficilka majhuulka iyo waxa lagu samaynayo ee haddii murtidu ay lunto hadalka inta kale lama fahmo intaynaan ka hadlin ficilka majhuulka iyo waxa lagu samaynayo waxaan doonayaa hal arday oo mudaaricu inta qodobu ka hadla iisoo khulaaseeya mudaaricii shalay toole inta qodobbuu ka hadlay ma hal qodobbuu ka hadlayy ma laba qodobbuu ka hadlayy ma saddex qodobbuu ka hadlayy hal arday oo yidhah waan soo khulaasaynayaa baan rabaa haye saaxib anadaara qum nacam mudaaricu saddex qodobbuu ka hadlayey mudaarica hee maxaa lagu furfuranaya waa o xuruufta lagu furfurto maxaa la xarakaynaya waa laba qablaakhirka maxaa la arakayn qablaakhirka baliisheeg maxaa la xarakayn qablaakhirka haddii ziyaada ziyaadaha lagu bilowday waa la fadxin waa imise ficil imise wasan ta ziyaadaha qeybta lagu furfurtay la fadxinaya waa imise wasan waa koob iyo toban wasan haye waa la damin waa la kasre waa imise wasan koob iyo labaatan war cusub yaa garanaya inta la kasrinayo intay yihiin haye maxaad tidhahdeen koobiyo koobiyo he waad saxan tahay koob iyo afartan wey koob iyo afartan wey waa si fiican waa iska fadhiisan kartaa ficilkeenna majhuulka ayaan haddaba doonaynaa cilmi majhuulka markaynu ka warramayna siyaabo kala duwan baynu uga warrami jirnay kolba dhinac baynu kaga iman jirnay wuu waalan jiray horta ficilka la majhuuleynayaa horta ficilow maxaa tahay intaanan sida loo majhuuleynaya gaadhin ficilow maxaa tahay ficilku waa saddex qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar ficilku soo saddex qaybood ma aha maxay kala yihiin saddexda qaybood waa maadi iyo iyo mudaaric iyo amar iminka jelesa waa maxay ma maadi waa mise waa mudaaric mise waa amar jelesa markaan idhaah maadi waa wax tegey uu fadhiistay weeyi yejlisu waa maxay waa mudaaric wuu fadhiisanayaa weeyi ijlis waa maxay amar fadhiiso wey ficilku saddexdaas u ahaa haddaba amar lama majuuleeye horta ogow amarka lama majhuuleeyo yaa soo hadhay haddaba mudaaric iyo iyo maaldi labadaasaa majhuul noqda labadaas ayaa majhuul noqda mudaarica marka la majhuuleynayo waynu wada ducaynaynaayo wax yaroo iska fudud fudud fudud fudud buu noqonaya mudaarica sida loo majhuuleeya waayo mudaarica markaad majhuuleynaysid ka koobaadna good qablaalaakhirka oo ka u dambeeya ka ka horeeyana fadxi bis mudaarica laba tallaabo qura ku majhuule maxaan ku idhi labada tallaabo maxaynu samaynaynaa labada tallaabo yaa la godayaa awelka waa la godayaa yaa la fadxinayaa qablaakhirkana waa la fadxinaya yadribu haddaba haddaan majuul ka dhigo yadribu wuu garaacayaa weeyaane waa la garaacayaa doonaysa inaad tidhaa yadribu haddaad majuul ka dhigaysa maxaad samayn koobaad god waa kee koobaadku ya-da qablaalaakhirkana fadxi waa kee qablaalaakhirku ra'da ku dhawaaq yudrabu waa maxay macnaheegu ka wax garaacaya lama garanaya hadda yudrabu waa la garaacaya yadribuna waa maxay macnaheegu ogow labadan ficil say u kala duwan yihiin yadribu wuu garaacayaa wey ka wax garaacaya waad garanaysaa yadribu wuu garaacayaa maxamed oo kale wey yudrabuna waaba la garaacayaa wey wax wax wax garaacaya ma garanaysi yakulu haddaba yaa majhuul ka dhigaya yakulu balan ogaada sida loo majhuuleynayey waa laba tallaabo qura un awalkood godo iyo qabla akhirkood fadxiso waa maxay yukalu waa maxay macnaheeguna yukalu waa la cunaya ka wax cunayo ma garanayno waa majhuul haye yaclamu yaa majhuulaynaya yaclamu eeg yaclamu laba tallaabaan samaynayni labada tallaaba maxay ahayd awelkoo la godo waa ya-da iyo qablalakhirkoo la fadxiyo waa laamka oo huwa ii fadxisan yahay yaclamu qablalakhirkiie yaclamu qablalakhirku muna fadxisnayn fadxo yaroo cusub baynu niyoonaynaa inaynu keennay ku dhawaaqa yaclamu majhuulkeega iyo culamo haddaba culimo waxaa laga yaabaa inuu arday isweydiiyo uu yidhaah cashirkeennii shalay aynu dhiganaynay xuruufu anaytuda qaar baa la godayey maad garanayseen qaarkii la godayey rubaaciga sow maahaynoo labiyo labaatan wasan ahaa sow labiyo wasan baa la godayey maynaan edhan oo rubaaciya maxaynu nidhi rubaaciga oo labiyo wasan ah waa la godayey waa ila socotaa baan u malaynaya in rubaacigu madmuum uu ahaa soo si fiicanay lama socotiin muuna shalay haddaba majhuuli naga noqonin ilaa awelkii waa la godayey may majhuul ma ahaynoo awelka marka la godo qablalakhirkaa kaa kasrismayey oo qeybtii qablalakhirka la kasrinayey buu ku jiray oo markaad tidhaahdo eh, aclama ama akrama ukrimu baynu shalay soo dhiganay ukrimu ukrimu uda marka la godo qablalakhirkao racdaa ayaa kasre qaadanayay hadda majhuulkana dama cusub baad u niyooni oon tii shalay ahayn qablalakhirkana waad fadxini akrimu ukrimu maxaan idhahdaa ukrimu anaa laymaamuusayaa dheh uramu anaa laymaamuusaya ukrimuna anigaa wax maamuusaya ukrimu war anaa maamuusayo wey waa lagu garanaya faacilkii waa adiga ukramuna anaa laymaamuusaya kii ku maamuusayay ma garanaysid qaatala maxaynu shalay kusoo dhiganay mudaariceega in xarafka koobaad la godayo ilan waa afar xarafe qablaalaakhirka oo ta'da ana in la kasrinayo ilan waa qaybtii qablaalaakhirka la kasrinayo koob iyo afartanka wasanahayde qaatala maxaan idhaha markaa uqaatilu baan soo dhiganay uqaatilu anaa dagaalamaya bay ahayd markaad leedahay anaa layla dagaalamaya maxaad haddaba ka dhigi qablalakhirka fadxi ilin awelkii wuu kuu godan yihi uqaatalu uqaatalu culima mudaaricu muna iska fududayn mudaaric markaad majhuul ka dhigaysa maxaa laga rabaa laba tallaabo labada tallaabo waa maxay koowaad la godo iyo qablalakhirka oo la fadxiyo bes labadaa tallaabaa layga rabaa marka majhuul la samaynayo mudaarica yaa ii soo hadhay maadigiibaa ii soo hadhay majhuul sida looga sameeyo maadiga marka majhuul laga dhigayo bal haddayna eega maadigu afar derajuu lahaa afar derajo waa shan iyo konton wasan soo maahayn shan iyo kontonka wasan afar bay uqaybsamayeen inuu hulaai yahay waa imise wasan hulaaigu saddex inuu rubaaci yahay waa imise wasan ya koob iyo labaatana waar labiiyo labaatan dha koob iyo laba labiiyo labaatan rubaacigu waa labiiyo labaatan inuu khumaasi yahay waa imise khumaasiguna khumaasigu waa imisa afar iyo toban inuu sudaasi yahay waa imisa lix iyo toban afartaasu maadigu inoo ahaa haddaba hulaaiga oo saddex ah iyo rubaaciga oo labiyo labaatana isku gee hulaaiga iyo rubaaciga labadaa isku gee waa isku imisa shan iyo labaatankaa marka la majhuulaynayo shan iyo labaatankaa marka la majhuulaynayo awelkana waa la godi qabla aakhirkana waa la kasrin bes shan iyo labaatanka marka la majuuleynayo maxaan ku idhi hulaaiga iyo rubaaciga sidii naxwaha aan u dhigan jirnay si aan ahayn baynuu dhiganaynaa waayo marka shayga dhinac kasta lagaga yimaadun baa la fahmaa shan iyo labaatan kaasaan ku idhi waa hulaaigiyoo saddex wasana iyo rubaacigii oo labiyo labaatan wasan ah shan iyo labaatankaa markaad majuuleynaysid maadigooga koobaadkana god qablalaakhirkana kasri daraba maxaan odhan daraba wuu garaacay soo waa la garaacay maxaad odhan duriba akele maxaad odhan ukila akrama maxaad odhan haddaba akrama wuu maamuusay waa la maamuusay haddaad leedahay ukrima maxaan akramo odhanayaa ukrima baan odhanaya ukrima waa la maamuusay mayla socotiin akrama hadda mudaariceegu ukrimu buu ahaa ukrimu oo waa la godaya qaabildeekanaa la godnaan jiray ukrimu maadigeeguna waa ukrima waa la maamuusayba daxrajo maxaan odhanaya markaan waa la rogrogay koobaadkana god qabl akrikana kasri inta kalena sidii hore u daah daxrajo maxaan idhaahdaa duxrijo waa rogrogay qaatala maxaan idhaahdaa qaatala ee qaatala xarafka labaad waa alif markaan koobaadka godo alifku wow buu akhrismiya la socda qaatala maxaan odhanayaa baan ku ihi markaan koobaadka markaan godo alifku muxuu akhrismayaa wow qaatala ku dhawaaqa quutila waa lala dagaalamay jaahada haye juuhida waa lala jihaaday shaaraka shuurika waa lala wadaagay khaasana waa haye khuusib wahaakada saasaynu callama majhuuleeya waa rubaaciye callama callama wuu barbaray waa la barbaray baldhe cullima e cullima wahaakada baydara haye baydara yadaasi wowey u akrismiyo ogaada baydara maxaan idhahdaa majhuulkeega buuira baydara wuu xanaaneeyey xoolihii buuira waa la xanaaneeyey haye maxaan idhaahdaa haddaba cadyada cadyada wuu neefsaday waa la neefsaday baldhe cadyada koobaadka god qabla laakhriko iyo adaana kasri cudyita wahaakada culima maxaynu nidhi hulaaثi oo saddexa iyo rubaaci imisa shan iyo labaatanka maxaa laga yeelayaa markay maadi yihiin laba qodobun ku majhuule oo maxay samee awelkana god qablalaakhirkana kasri alla fududa hulaaiga ayaa lagaga noqday wax yaroo waxaa la yihi hulaaigu hadduu yahay hulaaigu hadduu muctalulcayn yahay muctalulcayn ama wow ha ku buko ama ya ha ku buke hulaai muctalulcayn saw lama garanayo maxaa tusaalaheegu ahaa qaala iyo baaca iyo khaafa iyo soma daala iyo hadduu hulaaigu muctalulcayn yahay sida qaala koobaadka waad kasrin alifkiina ya reeban iskaga dhigo qaalb kolkaa akri qaala qiila waxaa la yihi koobaadkii baa la kasriyey kol haddii la kasriye alifkii dee yabu akrismi ilan kasra ka horeyse haddaad doontana koobaadka godo alifkiina wow bu akrismi qaalo eg koobaadka god oo qaafka ah alifkuna wow haw akrismo quula waa isku macno quula waxaa la yidhi iyo qiila waxaa la yidhi waa isku kaa doonto dheh qiila quula baaca maxaad odhan haddaba biica waa la iibiyey haddaad doontana buuca waa la iibiyey biica buuca jaaa maxaan idhaha haddaba jia haddana juua waa isku midun weeyi saama maxaan idhaahdaa markaan majhuuleynay waa la soomay markaa leh siima haddaan doonana suuma labadaa weji wej ishmaam la yidhaha dheer oo maxay la yidhaah saama inta sidii wax la godayo laga dhiga xarafka koobaad ayaa kasra la akriyay qiila qiila qiila qiila debni waad soo yaryuubaysaa sidii wax godaya haddana kasraad akriyaysaa saddex weji baynu haynaa culimo maxaa soo hadhay shan iyo kontonkii markaan shan iyo labaatan iska tuuray shan iyo labaatan baan tuure maxaa ii soo hadhay shan iyo kontonkii maxaa soo hahay shan iyo labaatan markaan tuuro soddon baa soo hadhay sow maaha soddonkaa si fiican baa loo garanayaa waa afar iyo tobankii khumaasiga iyo iyo lix iyo tobankii sudaasiga waxaad eegtaa lix iyo tobanka sudaasiga lix iyo tobanka sudaasiga hamseay ku wada bilaabanayeen khumaasigana inba hamse ku bilaabanaysa maxay ahayn horta saddexda hamsaa xagga sudaasiga iigu dar sagaal iyo tobanka hamsaha ka bilowda oo sudaasi oo dhan ah lix iyo tobanka sudaasi iyo saddexda khumaasi marka majuul laga dhigayo waxaa looga dhigaa koobaadka waa la godi saddexaadkana waa la godi qablal akhirkana waa la kasrin koobaadka god oo saddexaadka god oo qablal akhirka kasri waa imise wasan baa xeerkaa iska leh sagaal iyo toban wasan lix iyo tobankii sudaasi iyo iyo saddexdii khumaasi maasha allah waa dahabe maxaan idhahdaa haddaba inalaa markaan majhuuleynayo inalaa wuu tegey bay ahayde waa lala tegey markaan doonayo inaan idha maxaan idhaha waa inaan uda godo xarafka kale n godaya waa kee da'dana waa inaan godo da'da ila xarafka saddexaade ka kalean kasrinayaana waa kee waa inaan laamka kasriyo indalaqa maxaan ugu dhawaaqa unduliqa waa lala tegey unduliqa ictadala maxaan odhan haddaba markaan majhuuleynayo koobaadka god oo saddexaadka god oo qablalaakhirka kasri maxaan idhaha ictadala uctudila istakfara maxaan idhaha ustukfira istakhraja maxaan idhaha ustukhrija dhammaan ficilada sagaal iyo tobankaa wasan sagaal iyo tobankaa wasan saddexdaa tallaaba un ku majuule maxaa lagu majuulaynayaa sudaasi oo dhan iyo saddexda khumaasi in koobaadka la godo saddexaadkana la godo qawlalakhirkana la kasriyo or fududa halkaa imisa igaga baxay sagaaliyo toban wasan waxaa soo hadhay khumaasigu hadduu iftacala yahay ama infacala oo muctalulcaynu yahay waa ikhtaara iyo inqaada ikhtaara iyo inqaada hadduu yahay ikhtaara iyo inqaada labadaa wasan hadduu yahay koobaadka waan godi sidii hore qablalakhirkana waa in la kasriyo sidii hore laakiin saddexaadka la godayo ayay saddex weji ku banaanaanayaan saddexdii baaca fadeeda ku banaanaa waa kasro khaalisa unqiida kii saddexaadiiba kasri habagoodiina kasriba kii ka dambeeye alifkaana ya hau akrismo unqiida haddaad doonto ii dami ka saddexaad kiina wow ha u akrismo unquuda haddaad doontona ishmaam sidii waxa godaya iska dhig kasrana ku dhawaaq unqiida waa ila socotaa baan u malaynaya halkaa waxaan sagaal iyo toban wasan baan kaga baxay yaa soo hadhay koob iyo tobankii khumaasi baa soo hadhay saw ma aha waa wixii dee tada un maadigooga ta laga bilaabayey oo koob iyo toban ahaa koob iyo tobanka khumaasi koobaadka waa inaan godo labaadkana waa inaan godo qablalakhirkana waa inaan kasriyo koobaadka god oo labaadka god takalama maxaan ku majhuuleeya takalama uu hadlay waa la hadlay markaad leedahay koobaad god waa ta'da e. labaadna god waa kaafka e qablalakhirkana kasri takalama majhuule markaa tukulima waa la hadlay tuku tacalama majhuule haddaba tacalama maxaan idhaa tuculima bs de way iga dhamaadeenba halkaas horta inagaga dhamaaday miyaan ma ma dhinac adag baan ka soo wareegay mise dhinac yaroo fudud baan ka wareegnay so iskama fududo aada iskagama fududa cashirkeenu intaa aan idiin sheegay buu ka warramaya intaa hadda aan idiin sheegay intaasoo qodob oo qura ayuu ka warramaya cid wax kalaan kusoo daraynaa odhanaysaa inaguma jirto haddii laga tegi waayo qiilo marka la yidhaa ee qiilo loogu dhawaaqo haddii damiir rafca mutaxarik lagu daro ayuu inoo sheegi doonaa in e, qiilo marka damiirka lagu darayo sidii qultu inaan loogu dhawaaqayn qiltu in loogu dhawaaqayo khaafo marka khiifo la yidhaah khiftu la odhan maayo marka lagu daro khiftu waa laiga cabsiiyey oo la odhan maayo khuftu baad waa laiga cabsiyey intaa yar inoogu dari doonaa oon isna xagga dambe ku arkayno lisadri ficilin ficil bilowgii waxa u sugnaaday lisadri ficilin ficil bilowgii waxa u sugnaaday ficilka bilowgiisa ficilkaasi ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado amarkiina amarka maa la majhuuleeyaa inagaddaa amar lama majhuuleeyeen lisadri ficilin ficil bilowgii waxa u sugnaaday ficilka oo qad buniya la bineeyey linaa'ibin mid wakiilka ah loo bineeyey can faacilin faacil mid wakiilka a ah, damun damo ayaa u sugnaaday numiya waa la nisbeeyey welibane damo loo nisbeeyey ama damun baa u sugnaaday damaha oo numiya loo nisbeeyey ama la wariyey oo carab laga wariyey damo carab laga wariyey ayaa u sugnaaday awelka ficilka buu ku yidhi lisadri ficlin ficil sadrigii iyo bilowgii ayuu u sugnaaday ficilka oo qad buniya la bineeyey linaa'ibin mid wakiilka ah loo bineeyey can faacilin faacil mid wakiilka ah damun damo ayaa u sugnaaday damaha oo numiya la wariyey can ilcarabi carab laga wariyey ficil kastoo majhuul ah oo naa'ibu faacil loo samaynayo godaal baa u sugnaaday xarafkiisa koobaad buu yidhi ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado godaalka waa la wada leeyahay maadiga marka la majuuleynayo waa la godayaa awelkiisa mudaaricana marka la majuuleynayo waa la godayaa awelkiisa beydkaasi sow godaalkaa ah inoogama waramin maaka qabla aakhirmudiyi maadiga aakhirkiisa hortii ka ahaaday qad kasaru way kasriyeen wax alla waxa maadiga qablalaakhirkiisa maxaa lagu samaynayaa maadiga markaynu ka warbixinayno qablalaakhirka maxaan ku samaynaynaa maadiga waxaa lagu samaynayaa maadiga aakhirkiisa in la kasriyo wixii maadiya inoo kasriya waa qablaalaakhirka ayaa la kasrinaya oo kasraynu siini wuxuu yihi maaka qabla aakhirlmudiyi maadiga aakhirkiisa hortii ka ahaaday qad kasaru way kasriyeen way kasriyeen buu ku yihi wixii qabla alaakhir ah maadiga qablalaakhirkiisii waa la kasriyey ama ha ahaado hulaahi oo duriba dhe ama ha ahaado rubaaci oo ukrimo dhe ama ha ahaado khumaasi oo unduliqa dhe ama ha ahaado sudaasi oo ustukhrije dhe maadiga oo dhan qablalaakhirkiisa waa la kasrinaya halka mudaaricana qablalaakhirka laga fadxinayo wa fatxa maa xaraf fadxintii wa fatxa maa ficil fadxintii ficilka oo siwaahu maadiga ka soo hadhay maadiga yaa kasoo hadhay mudaaricun waayo amarka lamama majhuulaynayn dee wa fatxa maa ficil fadxintii ficilka oo siwaahu maadiga ka soo hadhay aydane nasharu way nashriyeen way baahiyeen qabla alaakhirka in la fadxinayo ficilka mudaaric waa arin la baahiyey oo carab laga soo wariyey isna mudaaricana qabla aakhirkiisa fadxi hadda iminka saddex qodob baan ka hadalnay ma idiin muuqdaan saddexda qodob aan ka hadalnay muxuu ka maxaynu ka hadalnay ficilka majhuulka awalkiisa in la godo godaalkaa labaa wadale yaa wadaleh maadic iyo mudaaric qabla aakhirkana hadduu maadi yahay in la kasriyo maadi oo dhan haddii uu mudaaric yahayna in la fadxiyo mudaaricbuba inaga baxay labadaasoo quruu ku baxayba labadu ku baxay waa maxay waa godaalka awalka iyo fadxaha qablaakhirka labadaasoo quruu ku baxay maadigiina ayaa halkan baxay shan iyo labaatan wasan baa maadigiina intaa hadda aan sheegnay ku baxay shan iyo labaatanka wasan ee maadiga awelka lagodi qabla aakhirkana la kasrini waa saddexda hulaaثi iyo iyo labiyo labaatanka rubaaci intaas iyaguna shan iyo labaatankaasina intaasa inagaga baxeen hadda mudaaric oo dhan baa inaga baxay labadaa bayd maadigiina shan iyo labaatan wasan baa inaga baxay hulaaثiga intaa yareen soo celin doono mooyaane qaalo oo kale ah hulaaثiga muctalulcaynka in soo celin doono mooye waa kan hulaaثigii muctalulcaynka ahaa lfa hulaaثiyin hulaaثi fadii waxaa usugnaaday lifaa hulaasiyin hulaasi fa'dii waxaa u sugnaaday hulaasiga oo ucilla la iclaaliyey caynan caynka laga iclaaliyey rawow ishmaaman sax rawow waxay wariyeen rawowdan soo qaadanaynaa marka hore rawow waxay wariyeen lifaa hulaasiyin hulaasi fa'dii waxay u wariyeen hulaasiga oo ucilla la iclaaliyey caynan caynka laga iclaaliyey ishmaaman ishmaam bay u wariyeen ow kasran kasro ayay u wariyeen ow daman damo ayay u wariyeen qadxaka way xikaayoodenbe wuxuu ku yidhi ulaaigu hadduu mucal yahay mucalulcayn muctarulcayn hadduu yaho mucala welibana caynkuu ka bukaayo waa la iclaaliyey ulaaigu hadduu yahy waa qaalo oo kale fadiisa waxa usugan waa qaafka e. ishmaaman ishmaamku waxa weeye inaad dabnaha soo yubto sidii wax godaya laakiin aad kasriso ow kasran inaad kasre khaalisa akrido ow daman inaad dam khaalisa akrido alifkii ka dambeeyena wowbu u akrismi marka damaha marka kasrahana yabu u akrismi marka ishmaamkana yabu u akrismi laba jeer buu alifku ya u akrismaya haddii xarafka koobaad la kasriyo iyo haddii la ishmaamiyo labadaba alifku ya buu noqoni qaala maxaan odhan qiila waa kasre khaalisa qiila ishmaamkuna waa qiila qiila eg qiila eekada waa ishmaam labadaa jeer ba alifku ya buu akrismay marka mataqaanaa uwowga u akhrismayaana waa maxay waa marka la godo ka koobaad oo maxaan odhan quula wahaakada rawow waxay wariyeen lifa hulaasiyin hulaasi fadii waxay u wariyeen hulaasiga oo ucila la iclaaliyey caynan caynka laga iclaaliyey ishmaaman ishmaam ayay wariyeen ow kasran kasro ayay wariyeen wa daman damana way wariyeen qadxakow way xikaayoodeen la soco oo carab baa laga soo xikaayoodo laga soo sheegay shan iyo labaatan wasan baa inaga baxay iyo ulaasiga muctarulcaynkaa saw maaha imisaa ii dhiman shan iyo kontonkii maadi ahaan imisaa ii dhiman imisaa ii dhiman soddon hadda soddonkaa laba xukunay leeyihiin baan soo marnee la socda godaalka awelka iyo kasraha qablal aakhirka eeg soddonkaasiba way inala leeyihiin kuwa hore oo hulaaiga iyo rubaacigu labadaasunbay ku gaabsadeen soddonku iyagoo awalkoogana la godayo qabla aakhirkana la kasrinayo oo maadi ah ayay axkaam kale u harhsan tahay aynu eegno intaynaan kuwaa eegin ayuu khaafa hadda kasii hadlaya hulaaigii muctalocaynka ahbuu ka hadlayaa weli qaala see ku majhuule buu inu yidhi saddex dariiq kasre khaalisa akhri oo maxay dhe qaala wuxuu yidhi waxaa la yidhi markaad leedahay qiila haddaad doonto dama khaalisa akhri oo maxay dheh quula haddaad doonto akhri ishmaam oo maxay dheh iila eekada saddexdaasuu inoo sheegay haddaba kiilada qaala markii ma garanaysaa tada lagu dari jiray see la odhan jiray qaala marka damiir rafca mutaxarik anaa idhi markaad leedahay maxaynu soo marnay qultu waan idhi saw maynaan odhan khaafana maxaynu odhan jirnay khiftu waan baqay saw maaha haddaba eg kiila bal aynu ku darno damiir rafca mutaxarik iila waa majhuul soma anaa la ii yidhi dhe la ii yidhi iila anaa la qaala qultu maynaan lahayn marka damiirka qultu baa la odhan jira xarafka koobaad baa la godayey kol haddii qultu la odhan jiray xilliga majhuulka ay tahay qiilo tahay maxaynu odhan qiltu markaad leeda anaa la yidhi waa maxay qiltu haddaba qiltu ta'daas icraab haddii la yidhaha qiltu ta'daa naacibu faacil baad odhan qultu haddii la yidhaha ta'daa icraabna maxaad odhan qultu ta'da ku jirta faacil baad odhan way qultuna waa anaa idhi qiltuna waa anaa la ii yidhi baaca maxaynu odhan jirnay markaan leenahay anaa iibiyey bictu muxuu macnaheegu ahaa bictu waa anaa iibiyey bal anaa la ii iibiyey dhe haddaba anigaaba sayladda laygeeyey oo laysoo iibsaday bal dheh maxaad odhan baaca bictu halkay ka ahayd cagsigii akhri buctu anaa la ii iibiyey weeye buctu aniga ayaa la ii iibiyey weeye buctu waynu aragnaa baan u malaynayaa buctu anaa la ii iibiyey inuu warkii noqonayo buctu wa khiftu ficilka khiftu ah ee khiftudani maanta mubtaday halkan ugu jirtaa wa khiftu ficilka khiftu ah in banayta haddaad u binayso lilmafcuuli mafcuul haddaad u binayso ficilka khiftu ah haddii mafcuul loo bineeyo mafcuulku waxa wey majhuul haddii laga dhigo sheekeenu waxa loo bineeyo ficilka majhuulkii waa afar afarta loo bineeya waa mafcuul iyo jaar iyo majruur iyo daraf iyo masder naaibu faacilku waa imisa naaibu faacilku soo afar ma aha mid kamiduu sheekhu soo qaatay oo wuxuu yihi in banayta haddaad u binayso lilmafcuuli mafcuul waxaa ka fiican inuu maxay odhan lahaa in banayta linaaib alfaacil si afartiiba ay meesha usoo galaan laakiin hadda wuxuu iminka sheekhu lilmafcuuli qura u qaatay wuxuu doonayaa khaafa in damiir lala xidhiidhiyo damiirkuna muxuu ahaa keliya markuu damiir hadduu la xidhiidhsado dee waa naaibufaacil waa mafcuuluun kolka waa in mafcuuluun lala xidhiidhiyo ayay noqonaysaa saasuu usoo qaatay keliya maxay lilmafcuul wakiftu ficilka kiftu ah in banayta haddaad u binayso lilmafcuuli mafcuul haddaad u binayso faduma god khaa'ahu khadiisa bilaa kufuulin adoon halmaamaynin hana halmaamine khada iga god oo maxay dha kiftudi kiftu khadeeda god buu ku yidhi kuftu anaa laiga cabsiiyey wey kiftuna anaa cabsooday bay ahayd may la socotaa kuftu anaaba laiga cabsiiyey buctu anaaba lai iibiyey buctu qiltu anaaba lai yidhi waa lai yidhi saamadee kama dhigi kartid simtu anaa lay soomay haddaa tiraa ka hor see laguu soomay see laguu soomay simtu anaa lay soomay iska odhanin adaba wain banaytahaa khiftuda haddaad u binayso lifaacilin faacil haddaad u binayso oo ficilkaa ficil faacil qaadanaya haddaad ka dhigto falaa tadumaha daminin khada e fagsir kasri khaaahu khadiisa oo waqisci qiyaaso culan daa culan sarayn adigoo u saaxiiba qoladii qadriga dhiganaysay si toosay hadda u arkaan halkan cashirkan qoladii qadriga maraysay inuu yahay baabkii aan dhaweyd maraynay muxuu i falaa taduma hadaminin halkee hadaminin weeye waa falaa taduma hadaminin halkee khaaw faksir kasri halkee kasri weeye khaaw labada ficil maxay ku doodayaan haddaba ilan tanaasucii baynu baranaye khaahu baa lagu doodaya tadumadu waxay leedahay anigaa mafcuul ka dhiganaya khaahuda faksirtuna waxay leedahay anaa mafcuul ka dhiganaya meelaha maxkamadda ha kusoo kala baxaan gartaa qaadi kari mayne wain banaytahaa haddaad u binayso lifaacilin faacil haddaad u binayso falaa taduma ha daminin efaksir kasri khaa'ahu khadiisa waqis qiyaaso culan aydaa culan sarrayn adigoo u saaxiiba adigoo sareeya warkaa qiyaaso baa lagu yidhi oo waa war sarreeye ogow imisaa culimaynoo dhinnaa soddon wasan saw ma aha soddon baynaan weli ka warbixin saw soddon wasan baynaan ilaa hadda ka warbixin bal soddonkii aan eegno soddonkaa wasan een leenahay kamaynaan warbixin aynu eegna hadda siduu sheekhu usoo qaato wuxuu soo horreysiyey wixii ta lagu bilaabanayey taaulmudaawaca waa khumaasiga ta'da wata imisu ah khumaasiga ta'da wataa ya koob iyo tobankii damihii awelkana uu leeyahy kasrihii qablal uu leeyahay aaniga uun ugu dar aaniga ka labaad ugu dar aaniga oo ka ugu dar koobaadka god labaadkana god qablalaakhirkana kasri koobaadka in la godayo xagga horan kusoo marnay qablalakhirkana in la kasrinayo maadiga waan soo marnay aaniga unagu darde labaadka unagu darde tacalama maxay dhe markaa tuculima tadaxraja maxay dhe markaa tuduxrija takaafala maxay dhe markaa tuqufila ilan alifkii danna ka hormaro wowbu akrismiyeen wuxuu ihi taalinka la xidhiidhaya litaa masiidatin ta la ziyaadiyey tada waa ko sawtaada la ziyaadiye awelka ma dhacdo ka xidhiidhaya waa ka maxayga amarkaa ah. ka imisaa wey waa ka labaad taalinka la xidhiidhsanaya litaai masiidatin tada taaulmasiidada la yidhaa ee la ziyaadiyey kal aweli waa ka koobaad oo kale kaa koobaad maad garanaysaa kuu yahay waa maxay ka koobaad de waa tadaba eeg waa gabayga dartiiba wa laysku kaa bedbedelayaa kal aweli buu ka koobaadoo kale wey kan koobaad waaba tada lafteeda ka tada la xidhiidhaya waa tadoo kale xagga xarakada agga arakada s koobaadka in la daminayo sow sheekhu inooma soo sheegin oo lisadri ficlin qadbuni lifaacilin can faacilin damu numi sow ma soo odhanin kolka wuxuu ku leeyahay haddaba ka koobaadka la xidhiidhaya ta'da kala xidhiidhaya sida ta'daa laga yeeliyo isna waa la godi takalama majuule tukulima koob iyo toban wasan ba halkaa inagaga baxay taaninka la xidhiidhsanaya litaai maziidatin ta la ziyaadiyey kala xidhiidhsanayaa kal awali waa ka koobaad oo ta'doo kale ah sida tada ugoda isna ugod waynu ka baxnay koob iyo tobankiina halkaa soo hadhay culimo sagaaliyo toban soo hadhay sagaaliyo tobankaasi waa lix iyo tobankii sudaasi iyo saddex khumaasiyo maxay ka bilaabanayey hamse ka bilaabanayey sagaaliyo tobankaasaa soo hadhay taalinka la xidhiidhsanaya lihaani hamzatin hamse haanigii ficil hamse ka bilowday hamsatulwasli waa sagaaliyo toban buu ahaa aanigiisa hamsaha ka labeeya ka la sii xidhiidhsanaya waa ka imisaad waa ka saddexaad ka saddexaadna waxaa usugnaaday godaal buu kule wixii hamsatulwasli sita koobaad waad godi saddexaadna waad godi qabla aakhirkana waad kasrin fududa muxuu yihi taa ka hadlayey taalinka la xidhiidhsanaya lihaani hamzatin hamse ka labaynaya kala sii xidhiidhsanayaana kal awali waa ka koobaad ee hamse oo kale ah hamseaan awalkani waa hamsihii awelkii oo kalun weeye hamsenaaba awelkiiya dee ictadala maxaad odhan markaad majhuul ka dhigaysid imise meelood baad xarakada ka bedeli koobaadka iyo saddexaadka iyo qabla laakhirka oo daalka ah ku dhawaaq markaa ictadala uctudilah uctudilah wahaakada saasaad ugu dhawaaqaysaa taalinka la xidhiidhsanaya litaa masiidatin ta'da taa masiidada ah kal aweli koobaadka oo kale weeye kaalinka la xidhiidhsanaya lihaani hamzatin hamsaha haanigiisuna kal awalika koobaad oo kale isna weeye wamaa lifaa naxwi baaca halkaa sagaaliyo tobankiiba inagaga baxay soo maaha buuna shan iyo kontonkiiba hadda inaga dhammaanin way inaga dhammaadeen shan iyo kontonkiiba halkan waxaynu doonaynaa inaan ogaano shan iyo kontonkii way inaga dhammaadeen sow maaha waxaa soo hadhay iftacala iyo infacalo oo muctalulcayna baan idinku idhi ikhtaara iyo inqaada iyadoo waxa la samaynaya koobaadka waa la daminay sidii hore loo yaqaanay qablaakhirkana waa la kasrinay sidii hore loo yaqaanay laakiin saddexaadka ayaa lagu banayni baaca fadeeda intii ku banaanayd fada baaca imisaa ku banaanayd saddex kasre khaalisa iyo dame khaalisa iyo ishmaam haddaba ikhtaara xarafka saddexaad waa kee waa tada tadaasaa mar ad kasrini oo alifka ka dambeeya ya u akrismi marna tadaasaa damini oo alifka ka dambeeya uwow u akrismi marna tadaasaad ishmaamini maxaad odhan ikhtaare markaad majuulaynayso ukhtiira ama ukhtuura ama ukhtiira eeg saasuu majhuulkayg kasrihii qablaakhirka wuu qadaran yahay laakiin qablaakhirka kasrihiisii wuu qadaran yahay ee la soco qadar baa halkaa ku yimid wamaa xukunka lifaa naxwi baaca baaca iyo kalamidka a ah fadiisa xukunka u sugnaaday qad habata wuu u sugnaaday lihaali khtaara ikhtaara haalikiisa ayuu u sugnaaday iyo washibhin wamaa xukunka lifaa naxwi baaca wamaa xukunka lifaa naxwi baaca baaca iyo ka lamidka afadiisa ah qad habata usugnaaday sugnaaday qad habata wuu u sugnaaday lihaali ikhtaara ikhtaara ayuu usugnaaday washibhin iyo ka shabahay haalikeed buu usugnaaday wuxuu sheekhu yidhi xukunka faaca badeeda u sugnaaday oo saddexdii xaraka ah ayaa ikhtaara haalikeega oo ta'da ah iyo ikhtaara waxa shabaha oo dhan oo ka shabaha inuu iftacala yahay ama infacala muctalulcayn ah ayaa aalidkooga usugan wamaa xukunka qad habata u lifaa naxwi baaca baaca iyo waxaa lamidka ah fadiisa xukunka qad habata wuxuu u sugnaaday lihaali ikhtaara ikhtaara aalikeed iyo wa shibhinka shabahay aalidkiisa ayuu usugnaaday halkaasuu sheekhu kaga baxay ficilkii majhuulka ahaa ayuu bartaa ku dhameeyey amarka miyaynu ku dari karnaa culima mise waynu ka daynaa waa ka daynaynaa baan u malaynaya halkaa haynoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa Thank you.